أيها المسلمون تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jimco walba barnaamijka waxaannu ku soo qaadannaa mawduuc muhiim ah oo wakhtigiisa ku astaysan hadda waxaynu ku guda jirnaa tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan maalmo qura ayaa inaga harsan maalinta ciidulfidriga waxaa jira waxyaabo qofka muslimka ah laga doonayo ka hor inta aanan la dukan salaadda ciidda waxaa ka mid ah sakaatulfidriga haddaba sidee baa loo bixinayaa sakaatulfidriga waa maxay noocyada raashinka la bixinayo yay tahay cidda ay ku waajibayso zakaatulfidriga mawduucaas iyo mawduuc kale oo la xidhiidha oo ku saabsan iscaawinta dadka muslimiinta ah si maalintaasi ay u wada farxaan kooda liita iyo midkooda ladan da da'dhexe iyo da'yar intaba su'aalo kale oo deris la noqon kara mawaadiicdan ayaan sidoo kale uga faa'iidaysan doonnaa culimmada diinta islaamka waxaana nagala qaybgalaya sheekh cabdiraxmaan firin iyo sheekh cumar xayaakallah marka hore intaynan barnaamijka u gelin aynu soo dhoweyno culimmada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jasaakum allahu khayran e, ugu horeyn waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan firin innagoo ku horeynayna mawduuca zakaatulfidriga ee tafadal sheekhana alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alih waasxaabihi ajmaciin uma bacd e, sheekha sida bacda idaacadda iyo dadweynaha muslimiinta intaba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaantaa kadib rugnigaanu salaam waa rugni shanta arkaan ee islaamka ayuu ka mid yahay sekadu waxay ka mid tahay shanta arkaan ee islaamka uu leeyahay bay ka mid tahay zakadaas marka rugniga laba qayb baa laga dhigayaa qaybna maal weeye qaybna sakaatulbadan weeye qaybta maal baa laga rabaa oo geela iyo looda iyo ariga iyo beeraha iyo dahabka iyo fidlada iyo ganacsiga laga rabaa qaybna shaksiyaadka ayaa laga rabaayo sakaatulbad baa la yidhaahdaa ama sakaatulfidri baa la yidhaahdaa ama sadaqatulfidri baa la yidhaahdaa sadaqadan marka maanta waa sadaqat lfidri waa sakaat lfidri waa sako rugni ah weeyaan waajiba laga fara yeelay hijirada sanadkii labaad bisha shacbaan ayaa la waajib yeelay sakada marka waajibkaa ah, waxay ku waajibtaa ruux kasta oo saddex shardi laga helay saddexdaas shardi ruuxu waa inuu muslim yahay leanna ma arkaanta markii ruuxa la amrayo islaamnimo ayaa shardi ah laakiin ruux nawaaqid ku jira ama gaal asali ah ama ridoobay dee waajibaadka iyo diinta iyo arkaanta iyo salaada iyo soonka iyo lama faro toobad baa kaa looga baahan yahay waana xadiidkii mucaad ee nagu dhi jiray markaa nimankaa yamana u tagto islaamnimada tawxiidka ugu yeed an kadib salaada ugu yeed idan marka waxa weeye ruuxa ay ku waajibayso awalan an yakuna muslima nabiguna kuleeyahy alai salaatu wasalaam hadiinkii saxiixa ahaa saxiixayn ku yaalay faraba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sakata alfidri cala alxori walcabdi markuu sii tiriyey waa kuwa nabigu dheshay alay slam min almuslimiina dadkaa shardiga waa inay dad muslimiina yihiin shardiga labaad ay shuruudda labaad waxa weeye ruuxanu muslimka ah markuu islaamo kadib waa inuu rababaan iyo shawaal habeenkii ciidda hadduu soo wada gaaraabaa shardiga jamciyo hadduu bisha eh, rabaabaan dhexdeeda u dhinto uusan shawaalba gaarin de waxa weeye salaafadri laguma laha sidoo kale hadduu dhasho habeenkii ciidaha iyo maalinkii ciidda hadduu dhasho waxa weeye uusan rababaanba uusan soo gaarinna waxba lagu yeelan maayo ruuxa waxaa shardi ah inuu jamcisto eh, rababaan iyo habeenka ciidda shawaal labadaa xillo inuu jamciyo ayaa shardi ah shardiga saddexaad oo ruuxa uu ku waajiyo waxa weeye baahidiisa asaasiga ah ee u baahan yahay afar afarka ciidda ah ila ciidu idryaha habeen iyo maalin bay koltaa ciidanu wax ka badan baahidiisa asaasiga waa inu haystaabaa shardi ah oo darkiisa iyo cuntadiisa iyo waxa weeye baahidiisa asaasiga markaa u baahan yahay afartada saafeg iyo ciddu markuu ninkan mas-uul ka yahayba wax ka badan ruuxu waa inuu haystaa hadduusan haysanin waxa waajib kuma aha nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam haddaan arrin idin faro awoodiina kula imaada laakiin haddaan wax idinka reebo dee dhammaan ha laga tago waajib weeye fattaqu llaha mastactum ilaahi baa leh ruuxu markaadusan waxba haysanin oo baahidiisa aasaasiga usan haysaninba ama u haysaa wax ka badan usan haysanin waxba waajib markaa kuma aha ruuxa marka uu ku waajibayo saafidriga saddexdaa shardi ayaa awalan laga rabaa muslimnimo inuu shawaal iyo rabadaanba u jamcisto inuu mataqaanay eh, baahidiisa asaasiga afar ragca saax ka badan u haysto ruuxa shuruudda markii laga helo saafidriga ayuu bixinayaa sababta iyo xigmadda ilaahay subxaanahu watacaala uu kalaana waxa weeye nabigaa sheegayo farada rasuulullahi sala allau alay wasalam xadiis abu daawuudka ahaa zakata fidri duhratan lisaa'imi min allaqwi wrafati waduhmata lilmasaakiin ma qaal llahi wasalaamu aleyh xadiika abu daauud baa soo saar buu leya alayhi salaatu wasalaam saafiriga ayaa la fararye maxamed baa farar yeelay alayhi salaatu wasalaam xikmada loo farar yeelna waxay ahayd dad muslimiin ayaan nahay gafa inaga dhacay waajib baan gudanay waajibkeedna khalaad badan baa dhacay inuu marka soonku nadiifiyo oo diiwaanka wixii lagu qoraayo soonka galay uu nadiifiyo oo soon nadiifo ka dhigo sida waa arteen haddii adama baabuur wax la haysto madan halaabo garaashi waxbaa la geeya waa dhuujiya waa nadiifa laga dhigaa saasoo kale marka baabuurka soonkan u dhaqo oo safirka u dhaqo oo wixii aqdaa ah, u ka dhawso nadiifa baa meeshaas iyo dadka masaakiinta ee soo muslimiinta ah inay farxadda ka qayb qaata maalinka raashin la siiyo afar loo shan loo inti loo dhigo farxadooda iyo ducada iyo salaada iyo khayrka iyo nisami ay ka qayb galaan ayaa xigmada loo jideeye ay tahay sarigaasoo marka waajiba siuu leeyahay imaam nawowi majmuuca waa ijmac buu soo naqliyaa sheekhulmundarina kitaabkiisa ijmaaca waa ijmac uu kusoo naqliyaa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waxaad u garanaysaa saxaainka ayo nabi maxamed wuxuu fara yeelay sakat lfidri ama sadaqat lfidri yuu fara yeelay ama sakat lfidri min ramadaana riwaayad kale ayuu fara yeelay nabi caleyhi salaam marka waxa sanhayana dee siis baa la bixin ama afar koobood ama afar shoodood sida loo yaqaano ayaa la bixin haddii xagga miisaanka lala aado culimado khilaaf badan baa ka jira eh, fuqaadu qaar waxay dhahaan shan kiilo iyo badh qaarna waxay dhahaan cusaymiin baa kamid a ah laba kiili iyo afartan garaam eh, laakiin inta badan culimadu waxay qabaan laba kiilo iyo shan boqol oo garaam haddii xagga kiilo lala aado laakiin marka horeba beeg baa asal u aho nabigaa dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam alwaznu waznu ahlu maka walmikyaal mikyaal ahlu madiina xoolaha laisku waajib yeelay wixii la beegana beega madiinaha lagu saleeyaa wixii la miisaamana oo ilaahay nagu waajib yeelay inaan wax ka bixinana miisaanka ahlu maka ayaa la raacaa marka dadkaasu afar koobood ama suus ama afar shoodood ayay bixinayaan haddii kale laba kiili iyo bad haddii kale ay bixiyaan laba kiili iyo afartan garaam oo cusamiin la raacana dhib ma laha oo dee fuqahadu haddii un sunaa raacdo dhib ma laha laakiin kullay saasaan waan dhihi lahaa culimada kalena waa joogaan sheekhuna waa ku jiraa waa tahay jazaka allahu khayran sheekh xayaakallah maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan hadda markaynu joogno wilaayaadka islaamiga ah waxaa loo ururiyaa hab nidaami ah oo bulshadu waxay geeyaan goobo loogu talagalay marka ka waran farqiga u dhexeeya habkaas nidaamka ah iyo ee meelaha qaar oo laga yaabo ama magaalooyinka ka baxsan wilaayaadka oo dadku ma aragtay qof walba si shaksi ah uu isaga bixiyo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekha saaxiibka uxibuhu fillah iyo ikhwada runtii dadaalka badan muujinaysa iyo cumuuman muslimiinta oo dhanba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana watacaala ramadaankan kumaankumka naaraha laga xoreynaya inuu allah inagu daro subxaana watacaala wa an yuciida calayna acwaaman cadiidan madiida sanado badanna inoo soo celiyo ilaahayna subxaana watacaala ikhlaas iyo sabaadna inagu arzuqo Eh, horta xaqiiqatan eh, sheekha ina waktiga ka cesida ma ahayn eh, wuu dhamaystira mawduuca wax ku laaban oo hadda loogu laabanayo ma garanayo keli ee taadi wixii nidaam ku baxahayo ee shareecadu ay dejisay meeshii dowlad islaamiga ay ka jirto xuduudda ilaahayna lagu ogahayo faqaraadkii muslimiintana la buuxinayo alamru bilmacruufi wanahyi can munkar iyo xisbadina ay qaa'im tahay wixii macaamilka noocan oo kale oo zakawaadka ah iyaga ugu xaqli in loo dhiibo oo lagacanta laga geliyo waxoogaa dadka qaarkeed waxay ku andacoodaan dad qaraari iyo ehel baanu lahayn oo nagu xidhnaan jiray taasi waa intii aan tadbiiqu shariica la gaadhin qofba siduu u bixin kariya sida hadda meelaha aada sheegayso oo taxta alwilaayaad aan ku jirin oo gacanteenna ku jirin waxaa wanaagsan qofka muslimka ee wilaayaadka ku hoos nooli inuu mas-uuliyaddaa wareejiyo oo uu ku wareejiyo dadka muslimiinta ahe maamulka ah ee u xil saaran ee iyagu qaybinaya meeshii loogu talagelay loogu talagelay dhigdhigahaya ayagii mas-uuliyaddu fuulaysaayoo laga rabaa sidaa uu hadda sheekhu soo sheegay duxmatan lilmasaakiinta la doonayo dadka masaakiinta a ah maalintaas in laga fadhiisiyo suuqii iyo baahidii ay farxadda muslimiinta la qaybsadaan ayagaa waajibka ku wareegayaa la rabaa muslimiintu dadka culimada sida uu sheeku inuu sheegaan ficlan u dhaafto waktiga la bixinaye waxaa ugu fadli badan waktiga uu waajibayahay waa habeenkaa ay dhacdo cadceeda bisha ramadaan u dambaysa habeen una u horeysaa ujeedaa habeenkaas u horeysa bisha shuwaal habeenkaas ayaa waajibku kow yahay waktiga ugu fadli badanna waa qabla salaad iyaga waxaa laga rabaa inay qibdoodaan amba ka yoomeenba kahorba la siiyo amba biyoomba la siiyo amba qabla ciidba loo dhiibe walaalahaas in loo dhiiba ayaa waajib ah oo muslimiinta waajib ku ah qofkii kale xataa meel kale kasoo dirsan karaya oo meesha uu jooga dadka walaalaha ee muslimiinta ee bilaad algarbi ku maqan oo kaleeto reer yurub ku maqan oo kaleeto dadkooda muslimiinta ee soomaaliya jooga ayaa uga baahi badan cid kastoo ay zaka siin hayaan khusuusan dadka wilaayaadka ku hoos jira ayaa u baahan oo cadaabo badan hareeraha ka fadhiyaan inay meesha ugu nafaqada fiican meesha ugu fadliga badan ay ku baxsadaan baa dadka u haboon marka dadka waxaan dhihi meesha wilaayaadku joogaan ha loo dhiibo wilaayaad kale iyagana waxaa waajib ku ah inay xil isa saaraan oo dadka masaakiinta ay diiwaangelin ku sameeyaan hooyooyinka iyo aabayaalka cajiska ah iyo dadka mataqaanaa gablanka oon guryahoodaba kasoo bixi karin su-aalo samayn karin inay sii qoraan ay sii diiwaangeliyaan qadiyaduna zakadan keliyaba kuma koobna si guudba dadka noocaas oo kalea in laga warhayo dadka mutasawiliinta iyo dadka maxruumiinta ah ayagoo aan banaanka usoo baxaynin oo laga yaabo xataa kii mujaahidka ah reerihiisi inay soo galayaan laga yaabo dadka maalmaha in laga farxiyo waa shay waajib ah wilaayaadkana gacanta laga gelinaya ayagaana ugu xaqle qofkii meel kale oo ka maqan jooga sida meelahan iminka xarumahan waaweyn gaalada naga haysato oo kale muqdisho iyo kismaayo iyo baydhabo oo kale iyo kuwaana waxaan ugu naseexaynan haddii dad jaar ahoo muslimiin oho la jaari ay jiraan ayagaa ugu xaqle in la siiyo haddii aynan garanaynin dadkii ku haboonaana inay wilaayaadka usoo gudbistaan baa fiican wajazaakum allahu khayr eh, shaqxee kale intaanan sheekha u gudbin ka waran qofkii ku bixin kari waayo wakhtigii loogu talagalay sakaatulfidriga oo la yimaada eh, markii salaada la dukado kadib oo kale eh, shay walbaba jazaakum allahu khayr shay walbaba wuxuu leeyahay wakti ilaahay uu xadeeyey subxaana watacaala waa maal maksuus ah oo fii zamanin maksuusina la bixinayo ashkaasin maksuusina la siinayo maalkan zakawaadkii iyo sidaa sheekhu sheegay waajibna ah muslimiintana ku ijmaacsan tahay inuu waajib yahay waktiga la bixinayana sidaasoo kale isagana waa muxadad oo uu kooban yahay qofka haddii maalix uu dib dhigay oo cudurdaar oo dhib dib dhigay waa sidaa uu sheekhu hormariyo laa yukalifu nafsan ilaa wuscaha soo geli laakiin qofku haddii uu taqsiir iyo kagaboodfal iyo wahsi iyo uu uga dib dhaco fa hiya sadaqatun min asadaqaat weeye laakiin sakaatulfidriga waktigiisi wuu baxay sakaatulfidri wakti buu leeyahay muxadad ahoo kooban waana qabla asalaat intaa salaada aan la tukanin ka kahor baa loogu talagalay ma ka hormarin karaa qofka oo bisha ramadaan gudaheeda ma bixin karaa iyo laba maalin ma ka horreysiin karaa iyo hal maalin ma ka horreysiin karaa masalo khilaafi oo fuqahadu ay ka hadlaan laakiin qofka muslimkii haddii ay duruufta u saamaxayso in waqtiga muxadadka a ah ku bixiyaa la rabaa takaasur iyo wahaysadogada bicno waa sadaqati min sadaqaati zakaatulfidriga waqtigeedii wuu baxay zakaatulfidriga ma noqonayso laakiin qofku haddii uunan zakaatulfidriga ku tacadiyin oo tacadi ayna ka hayna duruuf iyo takliifo kani iyo waxeedii u ay waxayla tahay inay insha allahu tacaala waktigeeda bixin karayo su-aashaada sheikha u celisan way ila muuqata jazaakum allahu khayr si usii tadbiiniyo waa tahay aad baad umahadsan tahay eh, sheekh cabdiraxmaan marka laga hadlayo eh, zakaatulfidriga iyo sida ay dadka ugu waajibayso eh, tusaale ahaan qof baa wuxuu biilaa reer kale amaba guri baa waxaa jooga qof ka adeega oo ka shaqeeya dadkaasoo kale ka waran zakaatulfidrigooda yaa laga rabaa alxamdulilah masaladan horeba sheekhu sheegay weeyaan shayga waxa weeye ilaahay wakti maksuusa suu sheego ilahay waajib yeelay xilligaa marka inuu ruuxu intuu iskaga ciyaaro oo waajibkii iska bayaxo ma banaana hadduu marka bixin waayna waa saa sheekh u sheegay ruuxaas waa ruux dembi galay baashaska noqon midan kale waxa weeye culimadu khilaaf badan baa ka taagan masaladaas hadda sheekh cuthaymiin oo kalese wuxuu leeyahay sekadan shafka sekiisa laba rabaa isaga uu leeyahay oo marka faryar sekada cala alxuri waalcabdi waldakari walunhaa walsaqiiri walkabiiri min almuslimiin markuu nabigu leeyahay wuxuu leeyahay shafsi kasta saasiisa looga rabaa saansiisa looga rabaa ninka siisa looga rabaa xorsiisa looga rabaa ninka haysanina waa baxayaa laakiin culimadu inta badan waxay leeyihiin ruuxa uu biilkiisa ku saaran yahay horta isagu ka hadal ma laho waa laga bixin hadduu muslim yahay waxa weeye dhaqada biilka la ogolyahay inuu ku saaran yahay o ilaahay ku saarayna waa af xaaska aad qabto addoomo hadday jiraan oo leedahay wax ku dhalay iyo waxaad dhashay afartaa qayb waxa weeye biilkooda waa ku saaran yahay iyagu waxa weeye caruurta yarka waa ku saaran yahay wacala mawluudi low risqahuna wakiswatuna tuuxa waalidka wuu ku saaran yahay oo dee ninka kunacsan udhi jiray adig iyo maalka aabaha aabahaba idin leh hooyada baa kugu xaqlay ninkii su-aashan waxa weydiiye cabdisalaam ah. islaantaado diil bay kugu leeyahay adoonkaado diil buu kugu leeyahay afartaas horta yusaafir waa lagugu leeyahay horta kale guriga ku nool guriga kugula nool dee ah aan dadkaana ahayn qaraabada oo sodohdii ilahoo waxa weeye inay dumaashita joogto laga yaabo in adeer iyo ilmaabti wiil aas u tahay iyo gabadh aas u tahay iyo qaar adeer u tahay iyo waa dad fiican oo xagga takaaful ku fiican oo aad guryaha ruuxa nin gurigiisa la iskugu wada yimaado oo daban baa iskaga nool oo waxaweeye fara badan masalada ah marka waxaweye weeye waxaa loo baahan yahay ninka guriga leh haduu waxa isadax siiyey inuu idan uga qaatay warmadi ka bixiyaa ha hadday dhahaan markaa wuu ka bixin hadday diidaanna ay dhaan waxba anaga bixinin annagaa wax waa kaa hadday dhahaan anagu ilahay bay nagu waajibiyen waxma haysana iska dhaaf hadday dhahaana waa kaas laakiin idan buu uga qaadanaya idan buu weydiinaya wuuna bixinaya marka insha allahu tacaala ka waran ilmaha caloosha ku jira oo kale iyagu ma laga bixin karaa cutmaan baa ka bixin jira la yidhahdaa marka waa sunna waajib maaha laakiin waa sunno in laga bixiyo xarunta caloosha sheekh xayakallaah ka waran raashinka ugu haboon ee lagu bixinayo zakaatulfidriga taas iska koobantaho culama fuqahaa-ulislaam baa si fiican oo kooban hadal yaroo kooban oo aada u qeexel dheerna kaga hadlay waxay idhahdeen waxaa la bixinayaa quutul qaalibka ayaa la bixinayaa waddanka waxa quutul qaalib u ah ummadani waa isgaranaysaa meeshay joogta maxaa ugu badan oo la cunaa wax abaa ah la bixinayaa taasaana mataqaanaa asalka u yahay in la bixiyo una sii nacfi badan dadka masaakiinta ee la siinaya ayaa la bixinayaa iyadoo laga yaabo wadanka in bariis iyo baasti iyo laga cuno had iyo jeerba laga cuno inaad dadka tiraahdo shamuur in baad usoo qaadayaa ood beerka kaga xashiriso waxaa ka fiican waxaa reerkaaga aad siinaysa kutulgaalibka ku ah baa nacfi badan kaasaa muslimiinta la siinayaa asalkuna wuxuu ahaa mataqaana wixii warkaa asxaabtu ay haysteen sida rasuulka salallahu alay wasalam saxaabta uu leeyay xadiidka uu lahaa ninkii saxaabiga loo dhan jiray abi saciid alkhudriy kuna nukriju zakata alfajri saaca min min طacaamin aw saaca min shaciirin aw saaca min tamrin aw saaca min uqatin aw saaca min zabibin bukhaari muslim ba soo saareen waxaan nahay waktigii zamankii rasuulka kuwa bixiya saac oo waxaan bixin jirnay badar ah saac oo shaciir ah saac oo timir ah saaco waxaan bixin jirnay uqadka baalka la yidhaahdo subaga la fadhiisiiyey ah iyo wixii lamidka iyo saaca min zabibi waxaasi waxay ahayn wixii waktigaa quutulqaalibka ee madiine iyo hareeraheeda quutulqaalibka u aha innagana waynu isnaqaanaayo waxaa quutulqaalibka inoo abaa ah soo wadagelahay hadday burkii tahay hadday saliidii tahay hadday maxaanku dhahda tahay isoo qabo baashan la yidhaahdo bariiskii iyo baastadii galeydii iyo masagadii waxyaabahaasaa soo garaya waxyaabaha quutulqaalibkeenoo ah wallahu aclam sheekh xayakalah bisha ramadaan oo runtii ah bil aada u fadli badan marka ay dhammaato dabcan waa ciid waxaana jira diyaargarow fara badan oo dadka muslimiinta ay sameeyaan maalintaas sida labiska oo kale waxyaabaha la midka ah ee farxadda waxaana laga yaabaa dadka oo dhan inaysan awoodin maalintuna waa maalin dadka oo dhan ka dhexaysa maxaa marka laga doonayaa dadka wax haysta bismiillah wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, waxay la tahay horta asaalatan maalinta ciidda ah curfigu wuxuu ahaa muslimiintu inay dhar qurux badan soo qaataan sida xadiiskii ibnu cumar ku sugnaay bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud ba soo saareen akhada cumar jubbatan istabratin tubaacu fi suuq cumar binkhadaab baa wuxuu soo qaaday jubbad suuqa lagu iibinhayo deetana rasuulku ula yimid sala allahu caleyh wasalam wuxuu kuli rasuulka ilah tantaba iibso si aad ciidda iyo wufuudda isugu qurxiso rasuulku wuu diiday caleyhi salaatu wasalam wuxuu yihi hada libaasu mana khalaaqa lah qof aan dheef lahayn dharkiisa weye iga leexi buu ku yidhi kadib rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay maro qurux badan baa loo keenay deetana wuxuu u hadiyeeyey cumar bin cumar bin khadaab isagoo aduu nabiga ula soo laabtay wuxuu yihi rasuulallah soomaadan igu dhihin kani waa dhar dharka qofkaan dheef aakhare ah lahayn oo kalemaadan igu dhihin haabuu ku kuyihi rasuulku iibso amba danahaaga ugu intifaac buu ku yihi halkaa waxaa ka muuqata inuu curfigu ahaa dadka inay dhar qurux badan soo qaataan ibnu cumarna saasaa lagu arkay oo dharka cadcadee dharka qurux badan buu soo qaadan jiray maadaamay maalin farxadeed tahay ummaddan oo shay wataqaanaa isku wada xidhan ay tahay waxaa asal inoo ah inaynu taraaxum samayno sida xadiidku rasuulku sal tara lmuminiina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamahali jasadi lwaaxid ida ishtakaa minhu cudun tadaaca lahu saahir ljasadi bisahri walxuma muminiinta waxaad aragtaa isjacaylkooda iyo isu dhimrintooda iyo isu naxariisashadooda inay hal jid oo kaleeta yihiin baad aragtaabu rasuulku ilahi sal allau alay wasalam idan marka waxaan leenahay muslimiinta dhammaan waa inay ciidan ka wada qeyb galaan oynu takaatur samayno oo dadku isxilqaamaan ku yar iyo ku weyn iyo ganacsada iyo qof aan ganacsada ahayn qof walbana jaarkiisa uu tafaqudo farxad inoo noqon mayso haddii keligeen uu qof waliba dantiisao keli ah uu ku baydho dhaqankaasina dhaqan muslimba ma aha rasuulkuna waa sala allahu alay wasalam man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum muslimiinta qofkan agtooda ka walbaari isagu kamid maaha idan waxaan odhan lahaa dadka muslimiinta iha iska warhayaan khusuusan waxaa jira maanta dad badan oo dhalinyaradii ummadda soomaaliyeed amba aqoon-yahankeedii ha ahaadaan amba culamaa udiinkeedii ha ahaadaan amba xufaadii kitaabka ilaahi ha ahaadaan amba macalimiintii dugsiyada ha ahaadaan dhammaan maanta furimaha lagu wada maqan yaho bil cibaado weyo furimaha loo cibaado doontay ragna waa ku shahiideen ragna jeelal gaalayba galeen ragna meel ka fog bay ubadkoodii joogaan waxaa laga yaabaa inay sida uga warqabaan bay adag tahay dadkaasina waa dadku ilaah ilaa lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illahi laa yastadiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljahilu akhniyaaa min atacafufi tacrifhum bisimaahum laa yasaluuna annaasa ilxaafa allah wuxuu lahaa waxaa iskale waxaad bixinaysaan lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili llah fuqaradii ilaahay dartii loo sharay oo ilaahay dartii u koobnaa oo naftooda muraabidiinta u ahaa aladiina laa yastadiicuuna darban filardi kuwaasoo dhulka inay dhaqdhaqaaqaan oo meeshay doonaanba ay hadaan aan awoodu lahayn yaxsabuhum iljahilu akhniyaa min atacafufi tacrifhum bisiimaahum dadkaan aqoonin maalqabeena ayay moodahayaan astaamahoodaad ku garanaysaan dadka waxba weydiistaan waa dadka culimadii odhan jireen maxruumiin odhan jire lisaa'ili walmaxruum maxruumka waxay ku fasiraan ka lahoojiye culimadii odhan jireen lahoojiyadu macnuhu waa maxay macnaha su-aal bani aadamku ka dhowrsaday dadkiina ma garanayaan oo ma odhanayn war qofkani wuu baahan yahay saas daraaddeed loo garan maayo marka ikhwaani waxaan odhan lahaa muslimiinta ilaahay amar buu ku bixiyey inay wax la baxaan ilaahay subxaana watacaala aayaad badan bu alla kusoo saaray meelo badanna waa lagu ammaanay infaaqa waa layna amray waxaan odhan lahaa dadka muslimiintai takaatuf sameeyaan degmo weliba gaarkeeda ha isu xilqaanto caruuraha laga shahiiday iyo caruuraha sida oo kaleeta aabayaashood jeelasha ay ku jiraan iyo kuwa aabayaashood ay fuqarada yihiin muslimiinta yihiin amba beertiiba ay ka baadeen amba si kaleo sabaani ugaga dhacday amba aabihiisba uu ka fogaaday dadka noocaas oo kalea ah, farxadda aan ka qaybgelino soomaaliduna waxaan ogaanay waa dad aada iyo aada u khayr badan oo aada iyo aada u khayr jecel hadday helaan dad umana ah oo ay ku kalsoon yihiin oo gacantii ay waxay u dhiibaanba dadkeedii gaadhsiinaya waxaan rabaa ummadoo dhan inay wada ciidayso ganacsatada haddii maanta intii gaari la qaato la dhex mariyo bacdayaasha la yidhaahdo caruurtan ciidinyaa ciidsiinhaya waxaan hubaa in gawaarida la buuxinayo kolka horena xaafadaha intii lasoo diiwaangeliyo caruurtooda ayna ciidayin sidaa looga qeybgeliyo nin dhar ahaan ula baxi iyo nin lacag ahaan ula baxaba ummadeena wada ciidaysaa laakiin isxilqaankii inuu yimaado oo ummadda ummad tacaawun bay allah kila watacaawanu cala albiri wataqwa ummaddu inay iskaashigii soo celiso takaaful ijtimaaci ay samayso iyado isku tashi ay samayso dad isxilqaamo oo ilaahay dartiisu xilqaamana la arko dad umano oo meeshii wax gaadhsiinayana la helo dadku waxaan leeyahay dadkooda waa ciidsiinaya waana isku filana cid walbana waan ka maranaa laakiin isxilqaankii baan u baahannahay in dad u istaago dadka ciidsiiya in la helo keliya taaya dad dadka soo diiwaangeliya baahan wixiina waqtigeeda soo gaadhsiiya intaasaan u baahannahay intaasina isxilqaan bay u baahan tahay allahina waafajiyo jazaakum allahu khayr aad baad umaadsan tahay sheekh cabdiraxmaan eh, marka laga hadlayo eh, maalinta ciidda oo kale iyo farxadda Eh, dadka soomaalida ah eh, inta badan waxaa laga yaabaa inay sameeyaan ama qofka uu eh, indhihiisaba kusii jeediyo dadka qaraabadiisa ah dabcan qaraabadana waa wax fiican in la xiriiriyo laakiin dadka ayaa waxay hilmaamayaan markaas dadkii deriska la ahaa oo laga yaabo dad aanan ciideysanayn ama ay tabaaleysan ay hareerihiisa maaragtay joogaan arrintaasi ka waran bismillaah horta mid uu ku fiican yahay ruuxaas oo waxaan leenahay ilaa ajra ka horta qaraabada in ogaado waa masale aada u fiican oo hadda dee masala xun ma aha laakiin ruuxa muslimka ah xuquuqda saaran ee dadka muslimiinta ay ku leeyihiin inuu ogaadaa muhima derisku xaq buu isku leeyahay weliba aada u ballaaran buu isku leeyahay derisku inuu isku dulqaato isku leeyahay inuu iska canqabto isku leeyahay waa kuu nabigula calayhi salaatu wasalaam ruux dhargay dariskiina uu baahan yahay ogna muumin saxa ma aha ruux eh, dadka dariska ah dhibaatadiisa ayna ka ammaan helin muumin ma aha nabiguna qula calayhi salaatu wasalaam jibriil darisku ii dardaarmay war dariska maxamed oo dariska ilaa marka dambaa isdhahaba waxa isdhaxli doonabasha waa dariska qaasina way dhamaatay ilaaba arrintaa qalbiga iga soo dhacdo dariska ikhwaani waxyaalaha akhare la isweydiin bay kamid tahay xuquuqda la isku leeyahay bay kamid tahay dadka muslimiinta marka waxaan leenahay waa inaad dadkiina dariska ogaataan nabiga alayhi salaam kudhihi jiray ninkii soo gata waxyaalahan maraqa ee hilibka ee maraqa laga sameeyo biyaha badiyo inay hilibka u kala gaaraya laga yaaba laakiin haddii maraqa loo badiyo oo maraqa in yaro dufan iyo heen leh ee roobkasa bakeeri lagu shubo inay wada gaadhaa laga yaabaa markaa kadibna baderiskiisa ha raaraaco oo bal ha ogaado oo yaabaan ha yidhaahdo oo ha dhex maro marka waxaan leenahay walaalayaal dad aakhare waa la isweydiin doonaa ruuxu waa inuu daris ka warqabaa afarta gees ee jihooyinka ila ah ciidu hadda jiha kuma jirto xagga xirka ah. afarta jihe kale waa inuu dadka ogaadaa waxaan ogaahay dariska haddaad laba jeer soo salaanto waxaa inaad ay ku jeclaanayaan oo iska warqabaysaan oo caruurtiina aqoon oo caruurta adigu isbaran oo aya laftooda waa deris haddaad soo salaanto ood ogaato gacan qabasho badan baad ka heliy ducaad ka heliy wanaag baad ka heli ilahina ajirba kugu siin subxaana wa tacaala waana dadka muslimiinta xuquuqda isku leeyihiin baa kamida waxaan dhihi lahayn marka dadka muslimiinta waa inay dariska ogaadaan ka jirin ay ogaadaan ka baahan ay ogaadaan caruurta eh, u baahan soo sheekh u sheegay ciida u baahan ay ogaadaan waa dhibaato inaad cunugaagio labisan iyo cunug kale oo isha mirikasinal inuu adooma yahay bihiiba uu mar hore qiyaama uu shahiiday ama si ka u dhinta oo dariskula ilahay kugu imtixaanay subxaana cunugaayana kaba iyo jenis iyo adduun yahay oo waxaweeye basunadiisa wato oo waxaweeye uu naanaashanya kana usha mid ka siinayo laba beri usan qabaysaninba hooyina shan beri xanuunsanta adduunya u dhintaa laga yaabaa arrintaas markaad cunugaada sidaad ka yeeli lahayd hadduu dhinta aad jecesha in laga yeelo waxa weeye adna carruurta islaamka ka yeel waxaawaa dhiman lahay carruurtaadii oo saa u firicsan oo dariskeena hadda saa ka dhimatay ma jeelid marka nabiga calayhi salaam kuu leeyahay ruuxii jecel aakhara inaad mumina ah ilaah la kulmo waxa weeye ha fiiriyo wuxu uu jecel yahay bini aadamka xaggiisa inay kaga yimaadaan xaggiisana uga tageen marka walaalayaal carruurta waxba haysanin ilahay baa waxba waayin ilaahay baa inagu imtixaanaya islaanta waa labisan ee dahabka iyo adduunka dharka hore boorsadu qaad waay tan kaleo dariska indhaha kaga mirigsinaysa adigoo ninka odagahayo labisan oo quruxsan oo qosarka yaabas iyo kanacsaakaba qurxan waxba haysanin dariskulaha muslimka ah masaajidka weli tukanaya cunuga cunugaa la ciyaaraya baahan ee u ah aragtaa dharka isku qaybiya insha allah ala isgaarsiiyo waxa weeye adduun iyo aakhara wax ka badan baad helaysan insha allahu taala wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih adoonka ilahay wax u intuu walaalka u kaalmaynayo waxa walaalka wax u qabanayso ilaahina hawshaabuu kuu qabanayaa dhar ugeysa ilahay dhar buu kuu galayaa ruux muslim u qaabo ruuxii dhar siiya aakhare dhar buu siin ruuxii muslima ruuxii xoolo sii ilahay xooluu siin marka waxaa la rabaa dadka dariska ah muuminiinta ahlu tawxiidka walaalaheena inaan gacan qabano waxaana damaanta gaalada iyo qurka dirayaan ogaada kaniisad baa laga soo ururiya habraha gaboobay ee kaniisada fadhiya iyo duqooshi goobaha cirooday yaa wax laga ururiya naxnu muslimuun inaan marka anagoo muslimiin ahli tawxiida aan isgaadhsiin weyna waxeena waa dhibaato weeyaan marka walaalayaal waa kuwa nabi caleyhi salaam uu leeyahay halkoo raashida iskugu talagala ruuxuu deeqaa inta uu yahay laba jibaarki iyo ka badan buu deeqaya marka walaala raashinka iyo kulli aan isgaarsiino deriskana aan ka warqabno inta magaalada wada daris iyo qaraawada soomaaliya aan isgaarno insha allahu tacaala waa tahay intaanan siin sheekh xayakalla eh, sheekh cabdiraxmaan waxaad ka hadasheen eh, dadka iscaawiyaan gaar ahaan dadka masaakiinta ah laga warqabo ka waran bulshada waxaa ka mid ah dad jeeb weyn ama kambani ama shirkad oo kale iyagu dowrka ay lahaan karaan muxuu yahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay ninba ninku ka jeebiyana kasii ajir badan yahay ruuxa dadaal baa laga rabaa waxaa laga yaabaa hal shirin kun nin la baxay inuu ka ajirbato boqol kun nin la baxay waxayna ku dhacaysaa ninka boqolka inuusan dareemin boqolka kun oo la baxay laakiin kunkiisa uu dareemaa laga yaabaayo de meel ka soo qaaday laakiin waxaan leenahay ikhwaani sida wax loo kala haysto yuwaajikuna yuu sii noqonayaayo ruux xaqa laga rabo xuquuqda laga rabo kolba ilaahay wuxuu ku siiyey in wax ka bixiso ayaa laga rabaa maalkan waa imtixaan nabiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ma laga yaabaa ruuxa maalka isaga uu leeyahay maal walaalkii inuu maalka walaalkii uu jecel yahay kiisana uu neceb yahay saxaabta ana yaa rasuulallah nin kasta maalkiisu jecel yahay wuxuu yii maalkaagu waa wixii aad sadaqaystay aakhara kuu jira wey waxaan laakiin aad ka dhimatay waa wax walaali iyo qaraabi iyo ehel oga dhimatay waa ruux kale hantigiis biyahan aada naashnaashaysa iyo xoolahan iyo adduunkan ruuxan xataa kugu shukrinaynin aan kaa celinaynin baa iska qaadan waxaan leenahay marka dadka ilaahay uu waxsiiyey subxaana watacaala xoolaha uu siiyey xoolaha waa ku tartameen oo khayr weyn iyo ajir waa ku tabcadeen waa garanaysaan sheekh cusmaan jeyshul cosora markuu yidhi nabigu alayhi salaam waryaan janno u ballan qaadnaayo ciidankan diyaarinhaya kaalinka cusmaan baa qaatay saas ar janno ku noqday ceelkii ee dhanaanaaye ee macaanaaye madiine ku yaalay madiina waa kharaaraayeen oo ninka yuhuudka u lahaa war ceelka ayaa gaba waqaf ka dhigan janno ugu bedelnaa waa kuu nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam cusmaan baa qaatay dalka marka ilahay hantida uu siiyey waxaan leenahay walaalayaalo xoolaha ilaahay u siiyey ummadan idinkama jecla waa imtixaan imtixaankana kasoo baxdaan baa la doonayaa oo xoolaha ilahay idin siiyey subxaana watacaala aad wax ka bixisaan ruuxa muslimka ah marka xoolaha ilaahay uu siiyey oo ku imtixaanayo hadduu bixiyo oo qaraabadii ka xiriyo oo ilaahay baa subxaana watacaala bedel siinaya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inag waa soo dhaaranay baa arkay saadiqulmasduuq u yahay oo de rumaysan haddana wuxuu kusii dhaartay maal laga bixiyey sadaqo insan isqaanaynin naymaha waa dhaartay waa kalsooni meesha ugu dambeysay waxaa laga yaabaa dad gaala ama dad shirkada hadday ballanqaad kuu qaadaan inaad aaminto warwarkan uu nebi maxamed noo ballanqaaday inaan aaminaan la doonaya wiloo dhaarta noogu qabay maal la bixiyey xoolama nisqaamiso dadka maad kambaniga leh shirkadaha waaweyn leh waxa weeye wadanka dhaqaalo badan kasoo gelahayo ayagana waxaa laga rabaa dhaqaalahooda inay wax ka bixiyaan umada siiyaan gacan aamina suu sheekh u sheegay ay xoolahooda intay geliyaan ama ayago ay bixiyaan dadka ku haboonna ay siiyaan insha allahu tacaala ee munaasabka ah inay siiyaan baa laga doonayaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dadka maanta wax siiyey hadday isqaamaan waxa weeye ummadda way gacan qaban karaa dhammaanteed waayo soomaalida dhar badanna ma xidhato waxa weeye cunto badan ama cunto wax yar baa ku ba soomaalidu marka waxaan dhihi lahay dadkaa hadda xoolaha ilaahay uu siiyey subxaana watacaala aakhara waa laydin weydiin meeshaa ka keenteen iyo meeshaa ku bixiseen yayna maalinta qiyaamo yayna kugu dhicin xadiis qudsigii haddii ruux baana ogtahay ama ooman aakhare ilahay wuxuu ku dhihi doonaa habeelo waan baahnaa maxaad cunto ii siin weyday iyo ilaahay ku dhihi doonaa oo ilaahay seen kuu siinaya miyada w ruuxa hebel la yidhaahdo inuu baahnaa haddaa siin lahaydna maanta agteeda ka heli lahayd inuu oomanayo cabitaan iyo maalgelintii u baahnaa haddaa siin lahay agteeda ka heli lahayd waxaa maanta la bixinayo marka waxaan leenahay waa seeqo laba jibaaran waa seeqo laalaaban waa laydiin badan marka waxa weeye naarta maalinta qiyaamo marka iyadoo kun hogaan toddobaatan kun hogaan ku xidhan yahay hogaanka sana toddobaatan kun oo malaaysa ay farabaxsanayso waxa weeye waxaa dayrka iyo xijaabka iyo derbiga ah waa sidiqada markii aakharo la tago qoraxdan madaxaaga la keento wax arsan doonta waa sidiqada waxaan leenahay marka insha allahu tacaala qiyaamo waxa loo dhigto adduunkan dadka jiran waxa lagu daayo waa sida dadka jiran ku daaweyu leeyahay xoolahan waxay kugu badinayaan ilaahay kugu ilaalin ee gaalada iyo mooryaanta iyo ilaahay kaga qabanhaya iyo dabka kacaya maanta meelada gubanhaye moorya tuugada ilaahay kaga qabanhaya waa sadaqada waxa ilaahay kugu sii badinhaya waa sadaqada oo wadada kufican ku bixinayso marka ayadoo khilaas aa ah raacinaysaan insha allahu taala xoolihina bixiyaan leenahay ninba dee ninku wax badan yahayna waa laga rabaa inuu dadka muslimiinta ah waajib sii saaran weeyaan dadka tacliintooda in wax ku bixiyo waajib bay ku tahay jihaadkooda in wax ku bixiyo waajib bay ku tahay wadooyinka uu hagaayo wax ku bixiyo waajib bay ku tahay aqoonta iyo masaakiinta iyo dadka darbijiifka ku bixiyo waajib bay ku tahay dadkaasoo dhan wada waajib sida inuu bishay waajib ku tahay ninki wax haysta waajib ayay ku tahay xagga shareecada islaamku haduu adduun kasoo bixi waayana adduunkana waxaa ku dhacaysa inuu cadaaladiisi iyo khayrkiisii uu waayo oo cadaaladii waayo faasiqu noqdo aakharana dee meel xunni ku soogyahay waxan waa la weydiin doonaa insha allahu tacaala sheekhana waxaa dhici karta marka laga hadlayo ee eh, waxyaabaha dadka masaakiinta ay helaan ama ee eh, la siinayo in eh, dadka qaar ay iska bixiyaan fidyo lagu leeyahay iyo waxyaabo kale oo la mid ah marka haddaad wax nooga taabato taa laftigeeda ee fidyada ee ay bixiyaan dadka soonka uu dhaafay qaarkood ruux horta inuu hadduu dhib uu la soo gudboonaado inuu iska afray u bannaan tahay dhibka waxaa ka mida ah jirada waxaa ka mida ah waayeelnimada waxaa ka mida ah islaanta oorle waxaa ka mida midda nuujinaysa waxaa ka ruux xanuunsan baa ka mid a ruuxu marka hadduu waayeel yahay rag iyo dumarba ama uu jirayo jiradana aan soon la xamilayn mid laga kacana sida bilaadanku yaqaana uusan ahayn fidiye ayaa laga bixinayaa fidyahaasna waxa weeye ruuxaasoo maalintii waa inay lix boqol oo garaam laga bixiyaa la yidhaahdaa waa berihiisa abura sidaa uu sheekh u sheegay weyaan oo inaa un iyo waxyaala aan dhiba la bixiyo ma aha dadka waa inay burka iyo beriiska iyo wixii la bixiyo la siiyo inkastoo burka ay shaafici tiraam kuma baxayo laakiin xadiis saxiixa loo hayaa nebi maxamed daqiiqa ah. ayuu bixin jiray oo shantii shay ee hala bixiyo kami kamid yahay marka waxa weeye maalinkii waxay bixinayaan eh, lix boqol oo garaam haddii guriga ruux laga afuriyana waa ansaxaya way ansaxaysaa marka hadii raashin cayrin la bixinayo laba sidaa ku banaan sida xooga badan inuu yoomiyan maalin lixda boqol garam la bixiyo waa la awoodi karaa sidii anas ibnu maalik uu samayn jiray markuu duqoobay way banaan tahayo markuu soonku dhamaado oo ama labaatan iyo sagaal kugu dhamaado ama soddon kugu dhamaado inaad intaa raashin kale soddon ruux iyo ka badan u yeedho dherjiso ama raashin qalana u qaybiso markaasa kuu banaan laakiin haddii awalka laga bixiyo kole imaam shaaficiya wuu ogol yahay laakin waa waajib aan la gaarin shay mar hadduu waajib yahay oo xilli khaasa uu leeyahay inuun xilligiisa lagu beego ayaa fiican waxaan leenahay gabadha uur kale ama nuujinaysana fuqahada warar badan oo ilaa sideed qowl meelahaasay kaleeyihiin kale sida uu leeyahay sheegay cabdullahi bin cabbaas iyo cabdullahi cumar iyo musalame umm iyo gabdhahaasu fidyan bay iska bixinayaan qalaan laguma laha soonka ajirkiisna way leeyihiin sheekh islam ibnu taymiya iyo ibnu qudaama labada sheekoo loo odayaalo waxay leeyihiin warkaas xagga saxaabta hadii la aado cid khilaaftay hadda cabdullahi cumar iyo cabdullahi cabaas ma jirto dhahaano waxa weeye cid hadda asxaab oo khilaaftay oo la garanayo ma jiraan bay sheekh saam tiim ibnu qudaama marka gabdhaha hadday bixiyaanna waa kaas wallan waa allahu aclam calaa xuduudi cilmi kolle waxaan leeyahay in raashin laga bixiyaa fi hadday soonka awoodi waayaan waxa weeye ruuxa laakiin hadduu safar yahay ama jiro laga kaco dee waktigiisuu sugahaya hadduu marka dhinto isagoo oon waktigii makansanin oo inuu soo qalleeyo aan awood iyo fursad helin hadduu marka dhinto ruuxii qallaha lagu lahaa waxa weye wax laga rabo ma leh laa fidya wala alqadaa laakiin ruuxa asagoo soo qallayn karo intii marka hore cudurdaar sharci uga tegay oo safar caadi uga tegay ama jira laga kaco fursadna u helay soona qallayna kadibna dhintay ruuxa waa in raashin laga bixiyo ama laga soomo inkastoo khilaaf ku jira xagga soonka laakiin rag badan oo culimaa qaba marka saas ayaan ukala qaadaynaa raashinkuna waa noocaas marka dadkuna noocaa fara badan iskugu jira insha allah waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal waxaynu dhex muqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha sheekh xeekallaah waxaynu wax ka taabannay ee eh, sakaatulfidriga iyo eh, in dadku ay wax la baxaan oo la iscaawimo oo ma aragtay dhammaantoodba ay eh, ku hagaagayaan maalinta ciidda iyo farxaddeeda laftigeeda haddaan eegno si gaar ah maalintaasi ciidulfidriga ah waa maalin caynkee ah ilaan dadka qaar baa laga yaabaa inay u aaminsan yihiin maalin iska caadi ah oo aanay cibaado dheeraad ahi jirin bismi illaahi araxmaan araxiim xajaaga boqol saanoo bakti ku afur waa ceeb weyn weyaan indhaha aan saaray wer ilaahay ii qadaray meel adhisaga layidhahda inaan ku soomo nin dhan oo soo soomaanaa bishii ramadaan oo maalintii ciidda ah khamro cabay baa arkay oo dukaan yar bala waxbaan ka qaadananay markaasaan oa maxay khamrada yidhi waa maalin farxadeed buu yidhi marka dadka qaar baa sidaa uhaysta way dhacdaa laakiin waxaan leenahay xasbuna allah wanima alwakiil adan billah ummadeenu waxaas ismana quudho mana quudmo mana aha inteeda badan sidaas horta bishu waa maalin farxadeed waa maalin ummada islaamka oo dhan cafis laga raba inay dhexdooda iscafiyaan sidoo kale ziyaaraad laga rabo weliban khusuusan waalidiinta oo kale guryahooda in lagu ciido ninku hadduu reere leeyahay caruurtii xaasaskiisa hadday duruufta u waalidka la farax geliyo waalidka la garab fadhiisto waalidka farxadooda haddii wiilkiisii iyo ooridii bilcantii uu qabay iyo ilmaheediba ay soo gara fadhiistaan laba ciidood oo noqonaysaa isagoo midna muslimiinta la qaybsanay midna ehelkiisii iyo caruurtiisii dhanaa u adduunyadu waa afarta maalmood waxyaabaha quratul caynka ah, caruurta kamida ah, baari oo ku noqota in waalidiinta lala ciido in ilaahay la weyneeyo takdiirta la qaado weliban khusuusan intaan meesha moobacaba la imanin waa sunno soomaalida ku yar laakiin salafku ay samayn jireen iyo saxaabtuba ay samayn jireen guryahooda ay takbiirta kasoo bilaabi jireen ilaa mawdica salaada lagu tukanayo laga iman hayo salaadaana lagu bilaabaya meeshu meel suno lagu tukadana ma aha meel lagu aadaamana ma aha meel lagu akmana me qofku markuu musallaha soo gaaro haddii aan imaamku imanin uu iska fadhiisanaya oo takbiirta unbuu dhinaceeda ka qabsanayaa muslimiintu qaabkay u takbiirsanayaan iyadana culimadu waxyaaba badan aqbaal badan bay kalayiin laakiin wilaayaadka inay ay koobaan oo shay sunnaha waafaqsan oo salafka laga soo gaadhay lagu kooba ayaa iyadana munaasab ah khudbadda ciidda ah wax ka horeeyaya iyadana ma jiraan oo hadal aho laga horreysiinayayo waa bidco salaada imaamku markuu yimaado horey inuu ka galaa la rabaa khudbo ayaa ka dambeysa khudbadaa dadku ay ka dareeraan khiyaar in kasta ay leedahay laakiin oo khiyaar nabigu ka dhigay in la dhegaysta ayaa fiican oo la fariisto khudbadda oo laga warqabo waxaan jeclaan lahaa weliba bal sheekhana waad celin doontahay in soomaali laga dhigo khudbadda qeyb ka mid ah oo dadka soomaali lagula hadlo si dadka mataqaana hidaayaad iyo waxyaabihii shaadaada loo siiya iyadana waa arki lahaa ila dad badan oo awal horeba meelaha maxaashirta a loo ogolayn buu nabigu hala keeno oo gabdhihii fidarka ku jiray qolalkooda ku jiray ha lasoo xaadiriyo gabdhihii xiyadka ahaa iyo xeydka qabayna hala keena maxalka ha yimaadaan waa meel majmuxa ummadda o dhan isugu timid ummadda in loo bishaareeyo oo nasriga guusha loo sheego ayaa iyadana munaasab ah waxyaabaha banaanka ee dadka muslimiintii way farxiyaan ciyaarana waaba loo ogolyahay masaajidkii nabiga waa kii nabigu nimankii xabashidaa ah u ogolaaday caaisha lahayd masaajidka nabiga ciid baa lagu qabtay nimanbaa ku ciyaaraya xabashiya deetan nabiga gadaashiisaan taagnaa isagaan ku gabanayay deedna nabiga wuxuu laanaa ma ka bogatay i yarkaadii baan ku lahaa ilaa markii dambeeta mataqaana mar dambeeta ciyaarta soo gabagabaysantay ciyaarta haddii aan wax khilba ah oo rag iyo dumar isgarabgaraya aynan jirin nacaraatiljaahiliya iyo cayn iyo aflagaadana aysan ku jirin laakiin islaamka awooddiisa lasoo bandhigahayo oo ciyaar ay ku jirto odayaashu geedaka ciyaarkii ay sameeyaan oo warmahoodii iyo fallaadii carruurteena yaradda fallaarda maba taqaani iyo gaashaankii ma taqaane iyo fardihii iyo waxyaaba noocaasa haddii la helo bandhig la sameeyo iyadana baas ma laha waxaanu ka digaynaa un dadka qaarkood inay musalsalaadkii fadhiistaan oo dadka qaarkood ay qamaar ciyaaraan oo dadka qaarkood intii indhaha laga xidho la yidhaahdo mataqaanay burkan qaado midiblo kusoo dhufo lacag baa lagaa qaadanaya la yidhaahdo nabigu wuu diiday waxa sabtiga ee lagu tartamo waxaan ka ahayn qoobka iyo fardaha oo kale iyo leebka oo kale aan ka ahayn marka insha allahu tacaala waxyaabahaasoo kaleeto farxadda waa laysu wada ogolyahay eh, kadalika de markii bisha ramadaan laga dhamaatana cibaado kale oo qaali a baafooda ku haysa oo rasuulku waa kiila calayhi salatu salaam qofkii ramadaan sooma lixda shuwaa la raaciya wuxuu lamid yahay qof sanadka oo dhanba soomanaa marka walaalaha muslimiinta waxaan leenahay farxaddiina muujiya quwadiina banaanka soo dhigta awoodiina banaanka muujiya takbiirta kor u qaada shaydaanka iyo cadowgiisuba ha inaga naxo banaanka aan isugu baxno meesha lagu tukanaya waa inay banaan noqoto oyna masaajida noqon ilaa lidaruurati mulixa sida wadanka inuu roob jiri inay cabsi jirto oo kaliya maahaan taasina iyadana munaasib weyaan iyadana in la wada xasuusnaado mukhaalafatu dariiq qofka uu sameeyo meeshuu ka yimid meelaan ahayn uu ka laabto oo dariiqa uu ka leexdo kolka hore ku yimid aqwaal fara badan bay culimadu ku leeyihiin laakiin waxaa ugu wanaagsan qowlka imaamu nawowi raximah llahu tacaala isagoo aqwaashaas oo dhan soo sheego nabigu dariiqa wuxuu u khilaafi jiray malaaigta fara badan oo malaaigtaa kale u rabaa inay wax u qorto muslimiinta kale xawaajtooda inuu gudaa kamid ah mataqaanay nabiga caleyhi salatu slam xasanaad fara badan oo dariiqa kale kasoo heli doonay muslimiinta kale inu soo sar aqwaasha intuu soo tiriyey imaam nawi oo wuxuu kusoo gabagabeeyey wax oo dhan waxaa ugu wanaagsan ataasi birasuulillahi sala allahu aleyh wasalam nabi maxamed in lagu daydo dariiqa mukhaalafa aan ku samaynaynaa si aadaabla loo soconayaa mukhaalaf waxaa la iska ilaalinaya ikhtilaad duruqda iyo meelaha lagu tukanayo haweenkiiyo raggeena isdhexgalaan aad baa la isaga ilaalinayaa meelaha qaarkood shareemooyin iyo wax noocaasa daawar hore wilaayaadkeena kama tirin guryaha hoostoodana ilaahay baa meel doomadalic ah in la iska ilaaliyo ayaa munaasab sanon waxyaabaha lagu daarin aflaamta xunxun iyo heesa xunxun gabdhaha yar ee muraahiqaadka ah in banaanka lagu soo dareeriyo oo gabadha hooyadu intay tiraahdo waxaanu xidhay been iyo timihii baan u hagaajiyay cillaana waanu saaray gabadha laga yaaba inay laga toban jir bato gabdhaha kale kaleba ka bilnaan roontahay banaanka loo soo dareeriyo la qaawiyo taasi inayna dhicin gabdhuhu xishmadha kusoo wada dareeraan ciddii dumar iyo iyagoo xishmaysan xijaabkii sharciga ah iyo sideedda shardhilah iyagoo ilaalinaya loo soo baxo dadka kale muslimiinta in ayaguna sidaasi lamid ayagoo ah, ixtiraam xishmaysana soo baxaan farxadda la muujinayo taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal lafdigaa taqabal allahu mina minkum imaamu axmed baa la weydiiye wuxuu yidhi aniga qofkii igu salaam qofna ku bilaabi maayo laakiin qofkii igu bilaaba waa uga jawaabayayo waan anaga waa ku salaamayaabuu odhan jiray markaa muslimiintu cafisna ha sameeyaan waxaan ku gebagabayn lahaa mawduuca yar inagu waynu ciidaynaa laakiin waa in la xasuusnaado mujaahidiin fara badan oo jeelasha gaarada ku jirta inay jiraan mujaahidiinta ilaahay ha loo rabitooga jeelasha inuu kasoo saaro ku jaarin iyo kuwii laga fogba wax allaala wixii muslime jeel ku jira inay keelashaa ka soo baxaan oo reerahoodii iyo ehelkoodii farxad kula ciidaana muslimiinta usoo laabtaan iyago qaalimiina saalimiina taana iyadana waan dardaar lahaa muslimiinta inay ducada muminiinta ayna ka ilaawin waakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcalamin jazakum allah waa tahay jazaaka allahu khayr sheekh cabdiraxmaan eh, maxaad halkaas raacinaysaa eh, waxaa laga yaabaa eh, barnaamijka hadda waxaa laga dhegeystaa oo meelaha laga dhegeysto ka mid a dibadaha gaar ahaan internetka dad badan ayaana suurtagal ah oo dibadaha jooga in maalintaasi qarash eh, fara badan ama dhaqaalo badan oo dadka eh, masaakiinta ay u baahnaayeen ay ku bixiyaan fantasiyo amaba eh, waxyaabo myuusiga uu ka mid yahay iyo heysaha sida ka dhacda xitaa dalka qaybo ka mid a ah ama magaalada muqdisho marka dadkaasoo kale maxaad kula talin lahayd bismillaah horta ehm, bas waxaa ogaadeen ruux kasta ilaahay uu hor istaagi doonaa tabaaraka wa tacaalaa qofka marku ilaahay hor istaagana rabulciza hor istaagaysa wax sahlan ma aha makhluuq ma hortaagnid nin awoodna ma hortaagnid ilahay baa hortaagantay subxaana watacaala ilahay afar arrimood buu kuweydiin doonaa ilahay wuxuu ku weydiin doonaa wixii hanti oo kusoo gashay maalintaad dhimatay ilaa maalintii aad takliifada ku fuushay shay kasta meeshuu kaa soo galay iyo meeshaad ku bixisay ruuxii marka hadduu yidhaahdo waxaanu xaaraan laga soo galayn rabbi hortiisa oo wax laga heshoodo ruuxa inuu yidhaahdo haddana muusiki iyo balaaye iyo iyo dad iyo ciyaal suuqiimaan meel iskugu ururiyeen ayana wax kala way xaaraama u gaday arrintaa ilaahay inba hortiisa kaga jawaabi ruux kastoo waxaad ka jawaabi laha diyaarso waxaan leenahay marka hala xishoodo cimrigan ilaahayna siiyey ilahay wuuna weydiin inaan diin iyo cibaado iyo khayr iyo jihaad iyo salaad iyo qur-aan akhris aan ku dhibano saa ku jirnay iyo inaan barnaamijyo kari iyo ciyaari iyo falsafe aan haysanay ilaahay wuuna weydiin jidkan hadda quruxda badan markaa dhalinyaro tahay kadib duqooba ilaahay wuyna weydiin subxaana wa tacaala aqoontan aada leedahay iyo cilmigan lagu siiyey ilaha akhra wuu ku weydiin arrimaha markaa dadka muslimiinta a ogaadeen waxaan kaloon raacin lahayn intaas hay walaalayaalow maanta caalamka cadow badan baa ka jiro gaala iyo shiico iyo balaayo swartaa jirta dadka muslimiinta marka nooc kasta yihiin inay walaashadaan sidii uu ku tilmaamay wahum yadun calaa masiwaahum siwaahum hal fara inay u noqdaan cadowga urur kasta oo muslima oo jihaadhaya inuu ururada kale islaamiga jihaadhaya uu xaq dhowro ayaa la doonayaa dadka inuu quruur galo ruux yidhaa anin baa jihaad wada ummadda kale jihaad ma wado waa waxa laga fiican yahay waxaan leenahay cid walba oo muslima cadowga uu ku habsaday saka inay soo dagaalamaysa hadafkooda diideedna uu cad yahay walaalkeen weeye ha loo duceeyo meel kasta uu joogo insha allahu tacaala han la isxaq dhowro dadka muslimiinta ha midoobeen cadowgan faraha badan arkaysan kenya wuxuu ku shirahayay gaal mid madow iyo mid cad waxa uu shirahaya hadda dadka muslimiinta ka dagaalamahaya ciraaq iyo suuriya yaman waxa haysta waa ujeedaan dadkan africa ee hadda isku bahaystay mujaahidiintii nigeria waa aragtaan kuwii maali waxay ku dhacay baa aragtaan koox kooxayso wax inoo tari maalin nin xoogaa urur yar xoogooda ee xooga haystana xaw ma farcayo waxaan dadka muslimiinta waa inay midoobaan ruux kasta waa inaad ka sheekaysaa kana shaqaysaa wixii midooba ah. wixii khilaaf keenaya ilaah uga cabsataa qawlan waa ficlan taasaan dhihi dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah, meel kastay joogaan waaya wilaayaata fi kayriha dadka wilaayaadka way fiican yihiin oo dee shareecada islaamka iyo xisbada la joogta kan cabsanaynin xoog kale ka cabsanayo umada kale meelaha kale lagu habsaday walaal gaalaha israacinina waxa weeye ha u dhaga nuglaanina waxa weeye dadkana maanta soomaaliyeed caqabada haysata ama ugu daran maamul goboleeda waxaa loo dhisay soomaliya lagu kala googoynhayo weeyaan waxaa soomaaliya kala goynhaya qabiil idin lama aha ninkii maanta soomaaliya kala gooyey idinkana qabiilka aa sheeganaysaana wuu sii kala goyn deegaankiinana wuu sii kala goyn gaalaana ku adeeganaysa fikraddiisana ma aha wadajirka iyo midnimada ayaa soomaaliya wax u ah dadka waxaan leenahay meelaha jooga walaalayaal cadowgaas sawaadkiisa buuxinina oo taladiisa hayeelina oo caruurtiina ilaashada oo waxbarashadooda ilaaliya oo haweenku ha is ilaaliyeen oo raggu ha is ilaaliyeen oo dhalinyarada ha laga ilaaliyo cadowga saa'ilka ah ha laga ilaaliyo marka walaalaha ee muslimiinta meel kala joogaan ducada la garab taagnow jacaylka qalbiga la garab taagnow waxa weeye maalka la garab taagnow naftaada iyo naftiisa isku meel ku baxdo siyaalahaasaan dheerahan insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa waxaan siinayaa sheekh xayaakallah Eh, sheekhana eh, dabcan waxaanu ka hadal aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa waxaan siinayaa sheekh xayaakallaah eh, sheekhana waxaynu ku guda jirnaa tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaynu ka hadalnay sakaatulfidrigii axkaamtii ciidda ayaanu wax ka tilmaannay in la iscaawiyo dadka masaakiinta laga warqabo Eh, waxaa jira caalamka islaamka si ma aragtay dhibaato ay u haysato oo duulaan lagu yahay oo intaasoo sano ma aragtay la dhibaateynayo inkastoo amal fara badan iyo rajo ay muuqato oo dadka muslimiinta eh, darabaad badan ay geysteen oo meelo fara badan la xoreeyey eh, haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maadaama tobankan dambe leylatulqadrigii uu ku jiro dadku ay soo wada jeedaan ducada ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha lala baxo marka maxaa laga doonayaa dadka aanan awoodin inay u nusreeyaan oo gacantooda ama maalkooda ama afkooda ay ugu nusreeyaan ama ay ugu gargaaraan dadka muslimiinta ee caalamka bismilah sal allahu calaa sayidina maxamed masalada horta u dambaysa carabkaa ku dhacday leylatlqadriga ah taas horta waxaan odhan lahaa walaalaha muslimiintii dhammaantoodna ilaahay haweysiistaan inuu waafajiyo aana ku wada dadaalno rasuulkuna sala allahu alay wasalam tobanka u dambaysa ee ramadaan ayuu ku tilmaamay waana habeen ka kheyr badan kun bilood una dhiganta saddex sideetan iyo saddex sano iyo ziyaado sano qof islaam uu cibaadaysanayay ummadeenan ilaahay hadiyad uga dhigo ummadihii hore ma aysan lahayn maadaama cumrigeedu iska kooban yahay habeenkaa rasuulku wuxuu yidhi tobanka u dambaysee ramadaan buu ku jiraay ku dadaala welibana habeenka rasuulku uu tilmaamay habeenada tirada witriga ee dheer ay tahay toban iyo saddexda toban iyo shanta toban iyo toddobada tirooyinkaas dheer baa laga raadinayaa arrinkaas aada ha loogu wada dagaalo qof muslim ahoo qiyaam la yimid oo ilaahay duciyo rabbi tuugmo u qaabilay qofkaa way qof kale leeya leetulqadar buu haleelay ilaahayna wadaafajyaadhanaa muslimiintuna ha ku dadaalaan ta kaleeto waxaan leenahay muslimiintu waa ilaahay baa subxaana watacaala waajib kaga dhigay jihaad markuu noocan oo kale yahay ma aha wax ummad gaarihay ah leedahay amba dad gaari ah, amba wakiil ay kaaga noqonayso qof walbaba sida bisha ramadaan ee in maanta kor taaganna in qof weyn iyo qof yarbada looga rabo qofka maxaan jeedaa qaangaadhka shuruudaha laga helay qaadirka looga rabo jihaadkana qof kasta oo qaadir oo awood urabaa laga rabaa meesha doonaba ummada soomaaliyed ka joogo qof ku dagaalamo seeftiisa iyo waqtigiisa iyo naftiisaba meesha keena iyo maalkiisa qof naftiisa maalkiisa kusoo dagaalamo maalku welibana meel qaali ah buu ka taagan yahay islaamka waada sootiin jihaadkan kadima dhaqaaqi karayo haddaan maal la daba wadin oo ummada islaamka iyo waad qur-aanka aayaadka qur-aanka ee ka hadlaayo jihaadka ilaahay dadka uu ku dhiirigelinayo nafti iyo maalka inta badan waxaa lasoo horreysiiyaa maalka lasoo horreysiiya aayad iyo laba aayadood baa inta kale nafta soo horreysiisa maalka in aada loo bixiyo ilaahay dartii loo bixiyo mujaahidiinta lagu dadaalo saahibeenu inay gaadho oo dhaqaalaheenu uu gaadho oo nin walooba aad ku dadaasho nin shahiiday isagoo badarkii aad dirtay uu xidhan dharkaad dirtay uu xidhan yahay amba mataqaanaa rasaastaadu ay gaal ku dhacdo amba calooshiisa ay ku jirto in ilaahay la kulmo oo maalkeena uu gaaro furimaha oo dagaalkao dhan aan isku dayno kadalika aynu isku dadaalno iyadana inaynu dadka muslimiinta carabkeena ugu hilino carabka loogu hilinayo waxaa kamid a ah dadka dhalinyarada ee wax qora ee iyo meelaha wax ku qora inay sawirka ugu fiican ee muslimiintu leeyihiin ay baahiyaan sida idinkoo kale iyo walaalaha hadlahay waxaan aada uga naxaa oon la yaabaa dhalinyarada soomaaliyeed ee idaacadaha yahuudda iyo maraykanka ka waranta midna b b sida loo yaqaano midna loo yaqaano v o eda waxaan aada iyo aada ula yaabaa sida ay u xaqiraan wixii ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiinta iyo jihaadka iyo mujaahidiinta ku saabsan una boonbooniyaan waxyaabaha gaalada ku saabsan iyo calmaaniyadda waxyaabaha aan aada ula yaaba waxaa kamid a ah wadanka soomaaliya taariikh buu lahaa welimaa weligeed ba soo jihaadi jirtay sayd maxamed cabdulle xasan iyo sheekh xasan barsami iyo axmed guray iyo sheekh bashiir iyo rag badan oo soo jihaaday bay laayeen ummadda soomaaliyeed kuwa maantaba jihaadhaya hal nin oy taariikhdiisa buunbuuninayaan oy soo hadal qaadayaan oy ummadda u sharxayaan oo hariskiisa ay kusoo celiyaan ma arkaysid sida oo kaleeto waxay laayeen hogaan madhaqameeda loo yaqaano oo nadiifa ugaansiya garaadiya salaadiin iyo birmagedii lahaayeen ayagoo socdal qaada iyo oo fadhiyadoodii iyo hadalladoodii iyo dhacdooyinkoodii iyo xalkii ay keeneen iyo mahmaahahoodii iyo midna sheegaya arki maysid bedelamaa mar walbaba ay boonbooninayaan fanaan iyo kubadda ciyaaray iyo eh, mid alkoholeysta iyo mid calmaani iyo waxyaabaha ay inoo boonbooninayaan ta kale taa kasii yaa badan waxay tahay eh, mar walbaba inoo boonbooniyaan oo la yaabanay xataa lafdigii eh, sharciga ahaa ee muslim iyo gaal ummadda ku kala magacaabay bay ka taxaashiyayaan arkimaysa iyagoo gaal cabirahaya iyadoo ilaahay subxaana watacaala in loo markhaati furaa ay shay waajibato ilaahay gaalo uu ka cabiray laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thalisu salaasa kiristaanka hadday soo holqaadayaan shisheeye iyo niman cadaan iyo wax noocaas ay leeyihiin reer galbeed iyo wa tahay lafdigaas ka maqlimaysa marka taan usoo gebagabaysna horta taa in alfaada islaamiga ah qof waliba uu ilaaliyo intimaaga guud iyo abtirka guud ee islaamnimada ana la wada ilaashado diinka qofka muslimka a ah laga rabay ilaahay rasuulkiisu ay kulahaayeen iyo mu'miniintu ay kulahaayeen la wada ilaaliyo hiirkaasi deedna inuu keeno qofka muslimkii safka uu ku jiro ee mu'minnimada ee islaamnimada ee tawxiidka ee laa ilaha illa allahu inuu u gargaaro gargaarkaasi waa kaan soo sheegno naf buu noqonayaa maal buu noqonayaa carabkuu noqonayaa ducadii buu noqonaya marka bisha ramadaanna waa bishii ducada la aqbali jiray khusuusan gelimada dambe oo inta badanba maalmaha u dambeeya muslimiinta ay wada taagan tahay oo qiyaamu lagu jiro hooyo iyo aabo qof weyo qof yarba qof dhow iyo qof fogba waxaan u baahanahay in gacmaha kor loo taagto ilaahay la baryo subxaana watacaala baryadu wax sahlan ma ah ilaahay subxaana watacaala markuu aayaadka ka waramayo ilaahay nabigiisa wax badan wuxuu ku laha nabi allo waxaa lagu weydiin doonaa waxaasi waxaad ugu jawaabtaa faqul bar waidaa sa'alaka faqul waxaasi kuyasaluunaka can kada faqul bar laakiin markii la soo gaaray ducada iyo rabbi toogmada ilahay fuqushii uu ka reebay wuxuu idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaani marka waxa ilahay markiibu yidhi addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan anigu waan dhowahay ducadoodana waan aqbalahaya marka muslimiinta waxaan leenahay ducada aada ha loo badiyo yaanan la baciidsanin ilaahay wuxuu ballan qaaday gaala inay jabi doonto wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilahay muminiin u gargaarayana isagaa ballan qaaday sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur ilahay baa ballan qaaday gaala inay jabi doonto dabada inoo jiedin doonto wa in yuqaatiluukum yawalluukum aladbaar waxay ku jabaysana waxaa kow ka ah rabbi tuugmadaa iyo alla ku-xidhnaanshaha iyo asbaabta aynu isku darayno oo quwadeena aynu banaanka soo dhigayna waa ciddun lahum astadactum min quwati markii awooda banaanka lasoo dhigo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markuu ciidamadiisii banaanka soo dhigay ciidankii yaraaye qilada ah saddex boqol iyo dhowr iyo toban wiil markuu banaanka fadhiisiyo awoodoodu yar tahay iyo farda aynu wateen baynu ogsoonahay hal faras mise laba faras lagu sheego haddana nabigu intuu gadaal u baxay buu ilaahay baryay subxaana watacaala gacmaha kor itaagay ulahaa allah iyo kuwan haddaad halaagta maanta kadib cidina ku ku caabudi maysid ilaah ballankaadii qaaday iyo gargaarkaadii ballan qaaday maanta isii nabigana ilah waa kii ugu gargaaray subxaana watacaala kun malag oo wada calaamaday saloo farda wata ilah waa kii ugu soo gargaaray waxaan leeyahay nasrigaasi walaalayaal meel kastaba uu yaalaa ummadda waxay ku xidhan tahay safaageeda alla ku xidhnaanshaheeda qalbigooda isu furaanshaheeda ummaddu qalbiga isu furto cadowgana saf ku dheerta aanu wada noqono rabbi tugmadan yaan la kala goyn rabbi tugmadu wax la yasa maaha waa kii ninkii caalimka lahaa atahzau biducaai watazdarihi wamaa yudriika maa facala ducaau sihaamu lleyli laa tukdi walakin laha amadun walalmad inqidaaun ma waxaad ku jeesjeesaysaa ducadood welibana xaqiraysaa ducada miyaad xaqiraysaa fallaadha habeenkii la galaa awalba waqti bay leedahay fallaadha habeenkii la galaana maba gefto weeye markaas walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay gelinka dambe suxuurta ilaahay aan rabi tuugna waqtiga daakirka loo kacahayo iyo qunuudka habeenka tahajudka marka la kacahayo qof waliba furaada wa jamaacaad aan gacmaha kor taagano aynu ku xoojino asbaabteeni banaankaan soo dhigno dhalinyaradii xufaad ahayd iyo macalimiintii dugsiyada qur-aankeed iyo culamaau iyo dhalinyaradeenii waxay ka doorteen dhulka korkiisa dhulka hoostiisa ka doorteen inta kitaabka ilaahay lagu xukumayo waxay yidhahdeen ima annasr wa ima ashahaada ayay yidhahdeen tabartoodii banaankay geeyeen inana aynu gadaal ka daba taagno basallawaahil bay soomaalidu tiradaayo ducada aan ku xoojino bagada aan ku xoojino alleelahda aan ku xoojino guulaystada aan ku xoojino insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala gaare isaga horeyna u jabiyey haatanna way bilaabatay jabkoodii eedeyntoodii waxoogaa yaro daba iska raacinahay ah, yaa hadhay guushaa soo xarootayna ha la ilaaliyo shuhadada dhiigoodana ha la ilaaliyo jihaadka midhihiisana hala ilaaliyo yaan dana gaareed nina uga faa'iidaysanin dhiiggaa ummadii halganka ummadda ana hala wada ilaaliyo cadowgana waxoogaa yaro daba iska raac inuu u baahan yahay guushan ayaan lagu kadsoomin ilaahay fadligiisa ha loo ilaaliyo wama nasr ilaa min cindi illah ilahay baa cadowga jabiyey idna maynan jabin falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa baa nabiga lagu lahay caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabtiisiiyo muminiinna laleeyahay ma yaan idinku leyni allaa laayay ma idaan gani markaad ganteena allah gani subxaana watacaala imikana allah laayi baan leeyahy allahna layn doona inta dambeete guusha yaan la biciisani tuna waan xusuusin lahaa ummadeena soomaaliyeed biakmaliha ikhwaani wa akhawaati almuslimaat ilaahay inaga jihaad buu inoo diray guusha nihayadeeda laynooma dirin sida sooma laynoo yidhi soonkaan aan hadda soomayno qof odhan karaya soonkii waan soomo shuruudii baan dhamaystiro waa layga aqbalay inaguma jiro sideetan sano qofkii salaad tukaniya ma odhan karaya salaadaasaa layga aqbalo waan hubaa laakiin inaga dadaala ayaa lagu yidhi salaadu awqaad bay leedahay shuruud bay leedahay arkaan bay leedahay qaabkeeda u ilaaliya soonkuna sidoo kale nawaaqidi waxyaaba ka jeegaa jirta ilaaliya jihaadkuna cibaadaadkaasu lamid yaho intii kuwa laynagu faryeelo in labaatana kugu faral yeesho ilaa aayaadkeedu soo dejiyey isku sanado ayaa la keenay zakadan soonka soonkalina kor saaraniyo jihaadkaba fardanka ilaahayna kor dhigay ummaddu sideeda ha u wada qaadato qalbiga ha loo wada furo cibaado ilaahay loogu cibaadaysanayo cid gaara u godnayna ha noqoto sideeda ha loogu wada dadaalo ilaahay idankiisna guusha waa iman doontaa maalin dhowna waa lagu wada naaloon doonaa intayna ku shahiida ilaahay shahaadadooda ha u aqbasho inta ku xubna weydana ilaahay bedel iyo ciwad aakhariyo adduunba allaha ku siiyo inta jeenasha ku jirtana ilaahay sabaad iyo sugun hanshaha ku siiyo allana ha ka soo daayo hooyooyinkii ubadkooda ku waayay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo ayaan leenahay wiilal kale allaha ku arsiqo aabooyinkii ku gablamana ilaahay aabooyin ubad kheer qabo bedel khayr qaba allaha siiyo guushaasi hadday dhalatay nin walba wixii xanuun lasoo martay waynu ilaawi doonaa ilaahay waxaan ka baryanaa ciddii jihaadka naga carqaladaynaysa ee tallaafo nooga dhigaysa ee ku dhex dhuumanaysa rabbul ciza haynaga qabta ayaan leenahay annagana ilaahay kuwii ku cisooba fi dunya walaakhira allaha naga dhigo camalkeenana ilaahay ikhlaas haynooga dhigo sabaadna allah inagu arsaaqniyo sugnaansho waakhiru aakhiru dacwaana alxamdulilahi lcaalamiin aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahad celinaynaa culimmada nagala qayb gashay ee diinta islaamka ah sheekha cumar xayaakallah iyo sheekha cabdiraxmaan firin farsamada waxa uu ahaa maxamed mudey abuu muslim tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل أنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين تجري رعود أنت أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب